bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbih ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii aad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh walih wslm intayna cashir gudagelin cashirkii xalay kii ka horeeyey xadiidka xadiidka abi saciidin اlkhudri ida asbax bnu aadama faina alacضaءa kulaha tukafir اllisaan xadiidkan markaan maraynay rawaahu tirmidi wuuna taxsiiniyey baa carka ku dhacday sida saxdana waxaa weeye tirmidi xadiidka markuu wariyey wuxuu sheegay inay ruwaad isku khilaafeen calى xamaad ibnu zayd waqfan warafcan wuxuuna rajaxay inuu xadiidku mowquuf yahay calى abi saciidin اlkhudri radi allahu tacaala canh eh, xataa tarjiixa tirmid haddii la maro mowquufo fii xukmi rafci weeye lanna waa arin qaybiyaad ah oon caqli iyo qiyaas iyo ijtihaad lagu garan karin marka waqfigaasi waa fii xukmi rafci buu qabaa walidaalika saa darteed alxaafid ibnu khusayma fii saxiixi buu xadiidka ku keenay wuxuuna rajaxaa inuu marfuuc yahay wuuna saxiixiyaa intaa inaan baraarujiyaan rabay baabu taxriimi الnamiimati wahiya naqlu اlkalaami bayna اnnaasi cala jihati اlifsaad waxaynu ku soo jiray arrimihii ba'naa ee liitay sharciga ee layska reebay waxaynu soo maray xantii wixii la halmaanaynu soo maray taxriimu الnamiima rufyaannimada iyo diradiraannimadka inay xaaraantaho dadka la ysku diro wahya namiimaduna naqlulkalaami hadalkoo la qaado weeye bayna annaasi dadka loo kala qaado calaa jihati alifsaad xuma raadin darteedna loo qaado inaad xumaan raadiso dadka isku dirto darteed aad hadalka u qaado wa qaala tacaala ilaahay wuxuu qaala allahu tabaaraka wa tacaala markuu ilaahay addoommadiisa mid ka mida uu xambaaraynayey oo la sheegay inuu weliid muqiira yahay la sheegay hamaasin xambadana weeye waa nin hadidaka hore waxaa weeye ciibo badan oo mukhtaabah bal khayaab ahoo cayb badan weeye oo dadka xanta mashaa'in u lugayn badan binamiimin rufyaannimo iyo diradiraannimo wa qaala tacaala idan waa ku caayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku caayay hawsha iyada ah idan wixii gaala lagu caayeyna waa dhaqan xun weeye waa in kuma hadla min qowlin weedh ilaa ladayhi agtiisa waxaa jooga raqiibun ay malakun yuraaqibhu aw yarqubhu malag baa la jooga daba taaganoo ilaalinaya catiidun goobjoogoo xaadir ah catiidku waa isim faacilo markaasi min catuda bishay weeyaan idaa xadara wadaadana macaani kale ay ku sheegaan almuhim waxaa weeye malag ilaalinayo oon meel la oga faaruqaynin oo la joogo laasimaya ayaa jooga catiid ay xaadirun idan salafkuna waa isku khilaafeen malagaasi labada malag ee garbaha inaga saaran waxay qorayaan bay culummadu isku maandhaafeen wadaadda waxay yidhaahdeen wax walboo soo fula oo af iyo adin ka dhaca oon niye iyo qalbi ahayn way qorayaan ama wanaag ku hadal ama xumaan ku hadal ama shay bannaanoo muxuu ahaay iska mubaaxa ku hadal ama maa laa yacni ku hadal wixii kaasoo fula oo weedh ah ama fal adimeedoo dhan bay qorayaan wadaadana waxay leeyiin wixii un ajir laga helayna waa qorayaan wixii dembi lagaaga qori basayna qorayaanna way sheegeen wa can xudayfata mar hadday sidaa wax walba la isxisaabahayo is-ilaaliya laga wadaa wa can xudayfata bna alyamaan radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul lah sal lay slm laa yadkhulu ljannata jannada ma galo nammaamun diradira nin diradira dadka isku dirdira oo rufyaan oo warka kala geeya janno galo muttafaqun calayhi janno ma galo gebi ahaanba waa hadduu bannaysto rufyaanimadka iyo diradiraanimadka uu bannaysto de waa gaal oo muslim ma aha janno galo waxaa kaloo lagu fasiraa in la yidhaahdo isagoo bad qaba oo naar soo marin janno galo waa lagu cadaabayaa dembiga asaga ah waliba waxaa dheh mia hadduu janno galo xataa loodka hore iyo dadka hore jannada gelaya ma raaco muttafaqun calayhi almuhim waa waciid axaadiisulwaciid iyo nusuustaasi sidaa uu nabigu yidhi alla yidhi lagaga tago ayaa wanaagsan oon la ta'wiilinin laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma gala nammaamun isku diro oo muslimiinta iska horkeena gaalada haddii laysku darayo xerbiyiinta iyo murtadiinta laysku dirayo ayadu waa waajib waa diin allaad ogu dhowaanaysaa inay burburaan waa la rabaa muttafaqun calay ninka diradiraage warka kuu keena rufyaanka ah warka kuu keena markuu warka kuu keeno lix arrimood baa waajib kuga ah adiga muslimka warka loo keenay lixdaasi waxaa ugu qiimo badan saddex inaynu ka tilmaanno haddii ruux rufyaana ama diradiraaca oo warxumatashiila oo war keeno waxaa waajib kugu ah warkiisa inaadan rumaynin ood beenisa waajibka lanna waa faasiq war faasiqna lama qabto hadduu horaan fiicna rufyaanimadka iyo warka maanta uu wade uu tashiilayo ayuu ku faasiqoobay kow marka waxaa waajib ku ah inaadan rumaynin warkiisana aadan qabanin waxna aadan ka dhagaysanin waa waajib ku saaran lianna waa faasiq qodobka labaad asaga inaad wanaagga farto ood waanisaa waajib kuga ah war waxaan iska daa rufyaanimadka ah war xumatashiilka ah isku diridda muslimiinta allaha ka cabso xumahana ka joog anna mardamba war ha ii keeni qodobka saddexaad ee waajibkuwa waxaa weeye inaadan walaalkii warka lagaaga keenay mala xun adan u qaadin hebel baa sidaa ku lahaa hebel waxa kaa sheegayso kumuusan dhihin waxaa waajib kuwa in qalbigaad uusan isbedelin wanaaggii aad walaalka warka laga soo tabiyey ee laga soo teelay aad horaan u haysay baad u haynaysaa ilaa amminka waxba iska kaa badeli maayo lanna waa faasiqu warkii waajibka kugu aadana inaad ka qabato xumahana waad u istaagtay hadaba ha isbedeli xumaanna walaalka ha u qaadin wanaaggan waxba iska bedelin qodobka afraad ee muhiiman raacinna waxaa weeye warkaa lagu keenay ee laydhi hebel baa kaa sheegahaya lagu yidhi adoo ninkii aan warkiisi rumayno ku beeniyey oo waaniyey oon qalbigaadu isbedelin oo wanaaggii weli walaalkaa u hayay yaysan kuu keenin warkaa la sheegay inaad bal hubsatood dabagashood aad dabagashood aad xuuraanto wixii la sheegahayay talo wax ma ka jira hebel bal ka kormeer bal ogow tajasus yuun kugu keeni walaa tajasusuu yaysan kugu iman afartaa qodob baa u warkiisoo la radiyoon la yeelino laga dhagaysana waa faasiq asagoo wanaaga la faro xumaha namaamnimada laga reebo iyo qalbigaadoon isbadino walaalka xuma u qaadin adoo hawsha aysan kugu xambaarin xuraan iyo wardabagal iyo amar runba sheegahayaa hawshaas afartaa qodob iska ila labada kale waa la iskaga tegi karaaye wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl slam mara biqabrayni rasuulka ilaahi ba wuxuu soo maray laba qabri oo la dugo ansaareed buu soo maray faqaala wuxuu yidhi innahumaa labadan qabri dadkii labadan qabri dadka ku jira labadan xabaal dadka ku jiray yucadabaani waa la cadaabahaya cadaabalqabri baa lagu hayaa wamaa yucadabaani fii kabiirin fii kabiirin tarkuhu looma cadaabahayo fii daawaatii bimacnaa haddii jirtan waa sababiyu haddii jirtan imra'atun fii hiratin oo kale wamaa yucadabaani looma cadaabahayo fii kabiirin ay bisababi kabiirin shay weyn ka tegidiisu ay adagta ama weynta looma cadaabahaye waxaa loo cadaabayaa dembi ay fududayd inay iska daayaan oy ka waantoomi kareen oy ka tagi kareen balaa hase yeeshee innahu kabiirun cinda allah aw kabiirun fi limi xagga dembiga waa ku weyn yahay laakiin in laga tago oo la iska daayo ma adkaynoo ma riwaayo kale xadiidku leeya caddaysay balaa inahu kabiir meesha ah wainahu lakabiir wainahu lakabiir marka wamaa yucadabaani fii kabiirin tarkuhu wey inay ka tagaan ma adkayn mashaqa kuma jirin waa iska dayn kartaa rufyaannimo iyo namiimnimo iyo kaadi la iska asturo way iska dhibyar tahay laakiin adaa fududayste wey ama cind allaahi way ka weyn tahay ama axaduhumaa labada nin lacaa midkood fakaana wuxuu a yamshi mid u lugeeyo ka howlgalo oo ku aafaysan binamiimati diradiraannimo iyo rufyaannimo wa ama alaakharu midka labaadna ama ka kalena fa kaana wuxuu a yastatiru kaan iska asturin min bowlihi kaadidiisa fii riwaaya laa yastabriu kaan iska hubsanin min bowlihi kaadidiisa wa fii riwaaya laa yastanzihu kaan iska dhawrin buu ahaa min bowlihi kaadidiisa muttafaqun calayh riwaayo kale cadiisa kaana laa yatawaqa laa yatawaqa iskama ilaalin jirin muttafaq calayh wa hada lafdu ixdaa riwaayaati اlbukhaari lafdiga aynu dooranay buuri nawowi waa bukhaari alfaadiisi mid ka mid ah qaala alculamaau culummadu waxay yidhaahdeen macna wamaa yucadabaani fii kabiir ay kabiirin fii zacmihima dembi ayaga ku weyn looma cadaabahayo way fuudaystunoo agtooda oo ku yara waqiila waxaa la yidhi kabiirin tarkuu calayhima shay ku adag yaha ku wenya inay ka tagaan looma cadaabahaye shay ay sahlanayd oy fuuday inay ka tagaan bay eedeeno loo cadaabaya idan soomaali way taqaanaa kaftan iyo kaadi duldulkeedba waa lagu cadaab mutaa bay kaftan iyo kaadi duldulkeedba waa lagu cadaab mutaa axaadiis baa ku timid akaru cadaabi alqabri min albowl tanazahu min albowli faina caamata cadaab alqabri minhu warkaalida iska ilaaliya oo istibrooda oo iska hubsada oo iska duwa cadaabulqabriga badankii kaalidaa la eedaa oo ka timaadaa xadiidka abi hurayra cinda ibni khuseyma isagu wuxuu kaa daara qudni riwaayadiisi weeye akaru cadaabi alqabri min albawli xadiidka marka waxaa ku jiro laga qaatay dhowr arrimood midda waa caqadi oo cadaabulqabrigu inuu jiro oo shay la maraya uu yahay xadiidku waa ku cadyahay waana caqiidatu ahli sunna waljamaca jamaaca min almuctasila inkira oo dafiray badankood ma aha kutub alcaqaa'id hawsha ku qoran waa khata waa nisba aan saxiix ahayn jumhuur almuctasila min albasriyiin wاlbaqdaadiyiin waxay qabaan ihbaatu cadaabi اlqabr kutubtooda saasaa ku qoran wararka marka ay soo guuriyaan wadaadaha muxadisiinta ama ictiqaadka wax ka qoree loo tiiriyo inkaaru cadaabi اlqabri lijumlat اlmuctasila lilmuctasila waa nisba khaطa wey waa gaf waa howlaan laga fiirsanin bal qaadi cabdiljabaar wuxuu soo guuriyey ijmaacu اlmuctasilati calى ihbaati cadaabi اlqabr muctasilo o dhan ay isku raacday cadaabulqabriga in la sugo dadaan la qiimayninoo macaan lahayn baa diiday buui ama culamaau bi bijamiici awaa'ifiha cadaabulqabriga way sugaan awaaifta markaad rabto inaad madhab u tiiriso ood wax ka soo guurisana kutubteeda loo noqdaa wadaadaha ay iska soo horjeedaanee aragti diinad ku kala tageen laysuma qabto nin walba nin kale waxa lagayaba inuu u tiiriyo howluusan hubsanin ama tashniic looga jeedo bini aadamku macsuum ma aha jamaac si gooni ah, macsuumoana ma ay jirto bacd asaxaabati ridwaan ullahi tacaala marka hawshaas iska ilaaliya muslimiinto dhan markay israacaan unbaa ijmaacu asaxahaya hawsha lagu khaldamin waxaa kaloo ku jira khatarta ay leedahay namiimnima diradiraannimadku ay leedahay waxaa kaloo ku jira gaadidoon layska astoon layska hagaajinin in ayadna ay khatar tahay marka waa in loo meeldayo oo haddaad bannaan ku kaajaysana meel jilicsanoo kaadidu kugu soo noqonaynin aad la eegato ama godka aad ku aadiso ood iska hubsato markay kaa dhammaatana aad hubsato bal inay kaadidii aysan waxba kugu hadhinoo aad iska hubsato fuqaadoodu waa taqaanana dee raggu waxay yidhahdaan waa inay xoogow ama qufacaan ama xeex yidhaahdaan ama lagu dhulka jugjug xoogo ka siiyaan wixii ku hadhay beebka ku hadhay si uu u soo dhammaado xubinka tarakailenkaalida way soo qaadaa ul dheerbaa wax soo maraan waxbaa meelaha ku hari kara marka neeftaas iyo naqaska iyo qufacaas waxbuu soo saari karaa marka dumarkuna ayagu istibrahoodu meelahan luqunta iyo qoortay qabsadaan ama jugsiiyaan ama jiidaan baa markaas ayaguna wax kasoo dhammaanhaya howlahaasi fuqadu sheegi jireen almuhim baashaa laysku hubsado hawshaasi marka istibrahi xixdaasi waxaa looga duqaydaa looga baahan dhalinyaradu waxba ku hari maayo hadduuna cudur kala qabin ninka dhallinyarada hadduu kaajo da'da yar xubinkiisa taranka kaadu ka soo dhammaato wax hadhay ma jiro boroseedka lagama hayo balaayo kale ma qabo waa nin joobanoo ishuba wey duqayda wey hawsha waxay u taallo wax ku kala hadhahayaan marka sidaa ogaada aadna yaa loo jijiidin xubinka haddii kale khatar boga foqadu waa ka digeen haddii xataa la yar daliigahayo kaadidii laga soo dhammaynayo gacan dabacsan oo tartiiba haddii kale uu idinka jilcayaa bahalku wacan ibn mascuudin radi allahu tacaala can ana nebiy sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi alaa unabi'ukum ma idiin sheega nimankaa labada la cadaabay magaalay ahaayeen ma munaafiqiin bay ahaayeen ma muslimiin bay ahaayeen aad baa laiskugu khilaafay hadda wax igaga xidhanna ma uu jiraan waxaan ku fafaahino cumdaha markaynu maraynay can ibn masuud radi allahu tacaala canhu an nabi sal slm qaana wuxu uhi alaa unabi'kum ma idiin sheega malcadhu been abuurku wuxuu yahay been abuurku wuxuu yahay hiya namiimatu nabi allow noo sheeg nabi maba suginba asagaa u sheegay leanna wuxuu fahamsan yahay inay rabaan ay u baahan yihiin in looga jawaabo su-aasha iyadaa ee bandhiga hiya namiimatu waa rufyaanimadka iyo diraadiraanimadka alqaalatu waa weedha la dhex wado hadalka badan ee dadka loo kala qaadae loo kala teele ee laysku diro weeye diradiraanimadka iyo warxumatashiilka rawaahu muslim alcadhu bifatxi اlcayn اlmuhmilati cadhigi markaad xarakaynaysona caynkaad kordhabaysa aan dhibicda lahayn waiskaani daadi اlmucjama daadka dhibicda lana asna waad reebaysaa cadhu baad odhanaysaa wabilhaai calaa wasni اlwajhi hadna waa la raacinaya sida wejhi loogu dhawaaqo yaa cadhi aad u odhanaysaa waruwiya waxaa la wariyaa cidatu baa la wariyaa cida in la yidhaahdo bikasri cayni wa fadxu daadi اlmucjama calaa wasni cidatin wa zinatin zina iyo ciddo oo kale sidiisii in loo dabtiyo o loo xarakeeyona waa la sheegaa wa hiya cidahu cidahu iyo namiimadu isku soo dara waa alkadib wاlbuhtaan yacni namiimadu ayaa dhaanto weeye xagga labadii ruuxood isku dirayso ood war u kala qaadi laakiin aad ku darayso been aan jirin ruuxuu warkuu yidhi haddaad u kala qaado adoo labada ruux isku dirahay waa un rufyaannimo namiimnimo wey laakiin markaad ku darto warkii waraan jirin ood fiidsoohdo oo wax yaroo wadaadku u yidhi aad qayb kala saarto markaasi waxay isu beddelaysaa waa iftiraa iftiraa iyo been abuurasho iyo nabid bay noqonaysaa wacala ariwaayat اluulaa riwaayada hore haddaynu qabsanno cadhiga calaa wasni wajhi ah alcadu waxa waa masdarun yuqaalu waxaa xagga ficilka cadahahu cadhan uu ku been abuurtay ama been buu ku sheegay ay ramaahu bilcadhi ay bilkadib wanamiima macnahaasaa loo jeedaa idan baashaa nabigu ka digay uu ka dayriyey ummadaha dumiso waa in la iska ila xanaabiladuna waxay yidhaahdeen ninka lagu ogaado ummaddoon isku duray rufyaanka namiimka ah haddii intuu hawsha ku caanbaxo laga waaniyo la kari waayo waxaa bannaan xataa in la dilo lanna ummadoo dhan buu iska horkeenaya ummadoo dhan buu fasahaadinaya qalbigoodii buu kala jeedinaya ayagoo iska horkeenaya way kala dhimanayaan muslimiin kala dhintayna haddee ma dhaqmahayaan tacsiiran in loo dilay tegaysaa bay haddii hawshaasi uu ka waantoomi waayo dhibkiisana uu soo muuqdo sida saaxirkaba loo dilayo baabunahyi reebidda layska reebay baabya can naqli اlxadiiثi wa kalaami الnaasi ila wulaati اlumuur reebidda layska reebay baabi can naqli اlxadiiث warka in la qaado iyo wa kalaami الnaasi dadka hadalkooda in loo qaado ilaa wulaati اlumuuri nimanka talada haya ee muslimiinta mas-uuliintooda ee madaxda ee saraakiisha ah goormayr aan la ogolayn in nimanka war loo geeyo ummadda racyada lagu diro idaa lam tadcu ilayh xaajatu haddaysan baahi wacanin hadii duruuf sharci a ah meesha ay timaado warkii waa la geynoo waa loo sheegi duqaydii mas-uuliinta ahaa ka khawfi mafsadatin wa naxwiha dhibaato inay dhacdaa laga baqa iyo wixii la halmaala waxaa laguu sheegay in hebel iyo hebel caawa ay diyaarin hayaan wadaadkii hebela inay dilaan xaqdarrana ku dilaan adun waxba kama qaban kartid marka waxaa waajib noqonaya inaad mas-uuliinta ushakowadaadkaa la badbaadiyo hebel iyo hebelo maalod murmeen oo is afdhaafeen baa raba caawa inay ka faraxshaan waad gudbinaysaa marka warkii in la gudbiyo balaayadaa laga hortago marna waajibay noqon marna sunnay noqon mar way banaanaan kolba xaaladda aad ka hortagayso maxaa yeele namimadu waxay ahayd hadalkoo loo qaado ummadda in laysku dara awgeed hadday tahay ummadda in la kala badbaadiyo way ka baxday weeye xumihii iyo cambaarayntiio way ammaanantahay marka iyada ah qaal allahu tabaaraka wa taala ilahi wuxuu ihi walaa tacaawanuu cala alimi dembiga ha su kaalmaysinan iyo walcudwaani xadgudubka imi iyo cudwan waa isku mid waa iska agdhow yihiin imiga waxaa lagu fasiraa in aad ka tagto wuxuu ilaahay ku faray wuxuu ilaahay ku amray inaad ka tagtood la iman weydaa imin la yidhahdaa cudwaankuna xadkii ilaahay kugu dhigay inaad dhaaftood antaraartaan la yidhaahdaa ama xaqunaas aad meel kaga dhacdo ama ilaahay xaqiisii aad dhaafto xadkood bidciya balaayo kale ku dhacdo almuhim walaa tacaawanu cala alimi macaasida ilaahay laga gelahayaan lasu kaalmaysanin iyo walcudwaani xuquuqu naaska lagu xadgudbayo dulmiga ah wfi baabi alaxaadiiu saabiqatu fi lbaabi qabla baabkan namiimada iyo hadalka la qaada layska reebayo waxaa ku yimid axaadiiii baabka hadda aynu soo maraynay ku timid baayadna khusaysa wacan ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay wslam laa yuballigunii axadun min asxaabi laa yuballigunii yuusan soo gaadhsiinin axadun min asxaabi axad asxaabtayda ka mida ah, can axadin aakhara shay-a axad idinka idan ka mida saxaaboy mid kale oo muslima yuusan war iga soo tabinin waxba war hayaan la ii keenin maxaa jira nabi allowda u diidan fa inuu uxibu waxaan jeclahay an akhruja inaan soo baxo ilaykum idiin soo baxo wa ana saliimu sadrin anoo laabfayow anoo qalbi fayow oon waxba la ii sheegin oon xertaydi laygu dirin oon raggaygii laga kala sheekaynin baan jeclahay qalbisamidu way wanaagsan tahay rawaahu abu daud tirmidi xadiikani marka sanadkiisa dacfi baa lagu sheegaa nin la yidhahda zayd nin la yidhaahdo wliid bn abi hishaam wliid bn abi hishaam alhamadani can zayd ibn abi zaa'ida can ibni mascuudin buu ku dul wadaad ayaa warku ka taagan yahay ninka la yidhaahdo wliid bn abi hishaam bukhaari baa fii taariikhi اlkabiir ku sheegay cidduu wax ka wariyo iyo cidda wax ka warisa mana jarxinin bukhaari meel kale u ku jarxiyaan lama hayo horanna waxaynu soo maray min xayu asinaaca alxadiiiya raawigii bukhaari fii taariikhi اlkabiir uu ku sheego xaggana uusan jarxinin ama uusan tacdilinin waxaa laga soo qaadayaa ninkaasi cinda albukhaari inuu yahay dadka warkooda la qabtay la qaato miman yuxtamalu xadiiuhu siduu faahfaahiyey ibnu yarbuuc alishbiili waana qaacidada uu ku socdo axmed shaakir markuu musnadka taxqiijinayo ama tirmidi uu taxqiijinayo ibn abi xaatim sidoo kale asaguna uu ku sheegay kitaabkiisa laakiin wax ama tacdiila ma uusan ku sheegin aabbihii inbuu laysa bilmashhuur nin caana ma aha intaasuu aabbihii ka soo amaa wadaadka asagu la yidhahda zayd ibn abi zaa'ida ibn xibbaan baa fii iqaatihi ku sheegay bukhaariya ibn abi xaatimna taariikhdoodii bay ku sheegeen walam yadkuraa fiihi jarxan walaa tacdiilan wasakata calayhi abu daawuud xadiidkaani baab buu u tarjamaystay baabka keligii buuna xadiidkan bisuuna ku keenay fahuwa cindahu saalix waa xadiid agtiisa suuban shaahidna xadiidku wuu leeyahay xadiidka anas ah ayuu leeyahay macnihiisana xadiidka abi umaame xasankaabaa tusay ina alimaama ina alamiira ida btaqa ariibata fi nnaasi afsadahum imaamkii ninka masuulka ah dadka hadduu dabagalo oo wararkooda raraadiyo oo loo kala sheekeeyo oo lagu dirdiro adduunkuu fasahadanhayaa inuu qalbisan yahay ummadda uusan dabagelin warkii loo keeno u isagdhigo ayaa imaamka laga rabaa almuhim xadiidka inuu xasan yahay ayaad muuqata sida abu daauud doortay qolyaha ayuu daciifine waxay leeyihiin labadaa ninba ninna waa mastuurulxaal ninna waxaa weeye haddii la xataa saduuq la yidhaahdo lagama aqbalayo tafarudku la abu daauud baa ka aqbalay tafarudkaas meel la mariyey waana xadiid fi tarkiib watarhiib ku saabsan inuu xasan yahay iskaga soco macaanidiisana adiikii waxaa u maqaata xadiiu anasin wa xadiiu abi umaama u maqhraati idan marka waa daciif wadaadku xaqahu ku leeyahay waa un ra'yi waa un ra'yi wadaada qabaan weeye waxaada laazim ah ood ku qasbanta inaad qaataan ma jiro intaa dheer axmed shaakir xadiidku waa xasan buu ihi fii taxqiiq ilmusnad raggoo dhan buu u tarjumayso ka hadlay wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan labada nin eed sheegteenba bukhaari agtiisu waa miman yuqbalu xadiiuhu abu daauud sukuudkiisii xataa wuu iloobo waa muhiim jiddan nawowi markaas wuxuu u arkaa inuu xadiidku yahay xadiid sugan buu u arkaa leanna muqadimada kusoo sheegay inuusan ku keenin baabka xadiidaan sugnayn marka salaamatu sadrigu waxaa lagu dhaqan weeye dadkaad dhex joogta iyo dadkaa ka tahay asxaabtaada iyo saaxiibada maalinkii laguu kala sheekeeye loo kala warqaaday adigana qalbigaada wuu aafoobi ayaguna cusud baa geli idaa ninka warkuu keena aamus ku dheh asaga danbay u tahay inaad xumaanta ka qabato adigu danbay kuu tahay danta guud iyo wada socodkana danbay u tahay baabu dami اlwajhayn laba wajiilaha in la caayo la cambaaraya wixii ku yimid laba wajiile kula jira kaajiro weeye haddee qaala allahu tabaaraka wa tacaala yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yarda min alqowl wa kana allahu bima yacmaluuna muxiiطa munaafiqiinta iyo gaalada iyo dadka dhaqan maxaa lagu yaqaana yastakfuuna min annaas dadkay iska qarinayaan markay waxada hayaan ama xumaan samaynayaan dadkay iska asturayaan walaa yastakfuuna min allah ilaahayna ka xishoon mahayaan iska qarin mahayaan isagoo muطalica oo caalim اlghayb washahaada ah una jeeda wahuwa macahum ilahay waa la jira bilcilmi wاlixaaطa id goor xilligii yubayituuna ay dabarahayeen oy diyaarinhayaan oy maleegahayaan habeennimo iyo gudcur iyo mugdi maa laa yarda min alqowl wuxuuse ilahay raalli ka ahaynoo weedha ama xumaana ay diyaarinayaan aadamaha iska qarin go-aanada kaley gaadhayaan iyo waxay dabarahayaan xilliga mugdigana alla kama xishoonayn ilahina waa arka waana ogyihiin wa kaana allahu subxaana wa tacala ilah wuxuu ahday maa yacmaluna muxiita waxay sameeyeen rabbi waa koobay bilcilmi buu ku koobay cuquubadoodiina waa u diyaarinayaa mar sidaa tahay ninkan marna munaafiq maxaa lagu eedeeyey waxaa lagu eedeeyey ila wuu iska fiiriyaa ilaa iskama fiiriyo dulwajaynkuna waa sidoo kale aayaddu soo gelahayaayo mar aduu warkuu sheegi tii kale soo iska fiirinaya oo ninka kale iska qarinayo haddana ninkiibu waruu sheegi kanuu iska qarinaya marka asna dhankaasi wuxuu ka soo galay yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wa can abi hurayta radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul la sal ly slam tajiduuna annaasa macaadina jamcu dadka waxaad helaysaan aadamuhu markaad dabagashaan waa kale hilib duwan yihiin macdinku qalimeedka dheemanka laga qodo ee jawaahirta laga qodo dahabka laga qode fidada laga qoda macdinka la yidhaahdaa min cadana cadana waa idaa abata shayu walazima aw aqaama bishay markaad meel ku nagaata adan ka zuulaynin waa baxaali annaasu macaadin maxaa laga rabaa dadku waa baxaali iyo dhaqamay kala leeyihin iyo dhalamad waxa caada la yidhahdo ree hebel saasaa lagu yaqaanaa meedhax macaan baa lagu yaqaanaa ree hebel way hilib xun yihiin baa lagu leeyahay waa dhaqan la yaqaano oo ka abkaab soo taagna baxaali bay leeyihiin dhalamad bay leeyihiin waa rux walba xididkiisu meel buu galaa waa la kala meedhax macaan yahay nab wuxuu hi tajiduuna annaasa macaadina usuul inay kala yihiin iyo isiro baad helaysaan kala fiican oo kala wanaagsan haddaba khiyaarun fi ljaahiliya islaamka kahor kuwooda khayrka badnaa ee gobonnimo iyo dadnimo iyo geesinimo iyo deeqsinimo iyo garaad iyo waxgarasho lagu ogaa khiyaarun fi lislaami islaam gudihiisa kuwa dadka u wanaagsan way idaa diinta markay fahmaan isagoo jaahil oo kaafir ah hadduu dhaqan wanaagsanaa oo qaraabada u xidhiidhin jiray oo runta ku dadaali jiray oo xumaha ka sariigan jiray oo u geesi ahaa oo u deeqsi ah oo halyay ah idan islaamku wanaag buu usii tara hadi uu kaasii fiicnaanaya islaamku wanaag buu usii tara idaa faqhu ninkii horaan xumaa markuu jaahiliga ahaana islaamku wax badan buu u taray waa totoosinayaa laakiin dhaqanku iyo baxaaligu waa dhib badan yahay wuxuu koo nabigu uhi watajiduuna khiyaara الnaasi fi hada الshani fi اlkhilaafati wاlimaara fi hada الshani waa maamulka iyo xilka watajiduuna waxaad helaysaan khiyaara الnaasi dadka kuwa u fiican fii hada shani xil iyo maamul in la qabto ummadda xil loo qabto ashaddahum lahu karaahiya ashaddahum lahu karaahiya xil ninka ka carara ee dhibsada yaa marka lagu qasbe uu qabto ummaddu ay mahdaysaa ninka isagu raadinaya muxuu raadinaya malaayiinta ku bixinaya ninka muxuu raadinaya wuxuu raadin waad ogtihiid wuxuu raadinaya waad ogtihiin ninkan diidan ee laka cararayo wuxuu oga cararayo wuxuu og yahay xilkeeda khatarteeda dhibka ay leedahay akhriya adduun waxa ka iman kara marka xilkasnimu marka hadii ilaahay ku ilaahay waafajiyo hawshaasi la xil saaro uu meelu kaga baxsado uu waayo ummadda u sheedana uu qabto xil guud iyo mid gaar ahaaneedba wuu ka soo baxaaya inta badan sidaa wey laakiin asagu raadinhayo ku dadaalaya inuu gacanta ku dhigo kaasi ummaddu aafeeya nabiga inoo sheegay watajiduuna khiyaar annaas dadka kuwooda u fiican waxad helaysaan fi hada shan ay fi limaarati wاlkhilaafati maamulka iyo talada qabashadeeda ashadahum midka u daran lahu linaasi ashadahum lahu karaahiya ashadahum karaahiyatan lahu ay lishani lishani cafwan shaniga loo jeedana waa amru اlkhilaafa maamulka iyo taladu riwaayad kala caddeeyey riwaayadii bukhaariya muslim ee kale tajiduuna min khayr الnaasi ashadahum karaahiyata lihada اlmri xataa yaqaca fiihi xataa yaqaca fiihi ilaa uu ku dhaco macnahaasaa u wanaagsan in lagu xambaaro qoyan waxay leeyihiin dadka waxaa ugu wanaagsan ninka xilka ka fogaada ee ka carara yaa ugu wanaagsan ilaa uu hawl xilka qabta yuu wanaagsanay maalinkuu xilkaa qabto wuu aafoobaya xataa yaqaca fii niman baa qaabkaa ku fasiro culummada ka mida waad aragteen in mase nin wadaadoo fiicnaa oo la mahadinayay nabadoon wanaagsanaa nin akhyaar ahaa waagi dambe markuu xil qabtay la eeday la eeday waxaa la ogyahay wey qolyihii ree jigjiye jidwaaq waad ogtihiin xamaaro waa u timid waagii waddanka qabsanhaye yaa niman caamo duqaya xamaaradii u dhexeeyey bulshada caada u kala turjumahay waagi dambe waxaa la yidhi wadaaddaha reerka bal nimankan loo dhiibay xilka oo gaalada iyo ha u dhexeeyeen iyo bulshada wadaadii baa ka dara nin gabayaahayo la odhan jiray mxua magaciisu camaji buu ahaa magaciis muxuu ahaa camaji ayaa gabadh dheer ka tiriyo gabaygiisu wuxuu ku saabsanaa gaal iyo wadaad hal kale ilaasha buur sidooduba maalinkay ishelaan musiibaa taagan marka gabayga haddaan u mahaye dadka ayaa la weydiiyey idan su oga cararay u fiican yahe loo ilaalinayo ayaa waaga dambe markuu xilka ku dhaco aafuba noqonaya xataa yaqaca fii niman baa sidaa ka fahmay haddana waxay leeyihiin ma ahee marka horeba ninkii ka cararhayay ayaa markuu xilka qabtana la mahadiyaa oo ummaddu ay ku badbaadaa oo dhibkana iska ilaaliya watajiduuna waxaad helaysaan muslimiinay shara annaasi dadka midka u xunna ay u liita waxaa weeye dal wajhayn laba wajiilo wey waji caabud alladii ya'tii biwajhin wa haaulaa'i biwajhin kuwan wejiba oo la tegi oo qaabba oola hadli kuwana qaabba oola hadli idan kolba ninkuu la joogo ku fikir yahay waa nacamle waa colbokis waa yasmaan dadnima ma laha gobanimo ma yaqaan waa ka dhammaatay daqsi wey waa daqsi yaati haaulaai kuwan wuxuu oola tegay biwejin wejiba ku qaabili wejigiisu xishoo darana somalia waxay dhah wejiga waxaa loo fayday qadaadkana timaha loogu sameeyey kan inuusan xishoonin kanna uu xishoodo waxaa loo diray in lagu xishoodo haddii qadaadkaadii iyo isku mid noqdaan dameer baa tahay ayada wahaulaahi qolyahana biwejinba oo la tegaya muttafaqu calayh hebel manaxdadu ii duwo manaxda waa tee waa qaarka dambe dhabarka iyo giirka qadaadka iyo jagaha haddii laguu duwo ruuxu ma arko kuma arka dhibkaada iyo rafaadkaada midnaba indhaha laga xishooda ee wejiga laga marka de la wajhayn waa liitaa maxaa yeele waa dhaqan munaafiqiin dhaqan munaafiqiin wey munaafiqiintu muslimiinta weji bay tusaan gaaladana weji bay tusaan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا khلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم dhaqan lagu yaqaano wey waxaasi dhaqan munaafiqiin wey reer magaalnimo ma ah hebel waxaa w af adag yahay ruux walba wejigu wax ka saaray ninkaasaa loo baahan yahay wanaagsan run sheegnimada iyo gobanimada maaha dadka in wadnaha la gooyo taana waa labtakeedu looma baahno wax baa la xeeriyaa nabiga xalaad soo maraysa bisa akhulcashiira isagoo yidhi haddana inuu ninkii weji wanaagsan iyo ahalnimo ku qaabilay laakiin been ha sheegin ummadana ha isku tirin dadnimadana ha ka tegin beentana ha ku aqdaamanin wixii laga maarmi waayo nin walba wuxuu yahay sheeg haddii markaa loo baahdo wey biniaadam maxay ku tarahayaan waxay ku gelinhayaan ma jiro maqaadir rabbi baa socota gobonnimadaada lagama tago waagii meeshiisbuu ka soo beri ninkii somaaliya loo hanjabay hebel baa kuu dhaaranayay wii doona hadhacaw laakiin waagu biri qoraxdu meesheedunbay ka soo bixi bu qoraxdu meesheedun ka soo bixi wuxuu doona sheego waa sahade ninku hadduu iswaalmo adduunbu roogi karaa maamulka allah wata gobonnimada lagama tago intaad futabalaqdaan ood baqataan iyo ku tumanna mabaadidii dhaqamadii wanaagsanaa soomaalinimadkii islaamnimadkii gobonnima ladinku sheegay taariikhdee baashii alla dib qabto وعن محمد بن زيد محمد بن زayd بن cabdاللaahi بن cmر بن kخطاaب weeye أنa naasan qolyo qaaluu waxay yidhaahdeen ljadihi maxamed awowgii muxamed ibnu zayd zaydku waa ina cabdulahi ibni cumar ibni cabaas ibni cumar ibni khaaab weye lijadihi cabdilaahi ibni cumar waxay ku yidhaahdeen inaa anagu nadkhulu waxaanu u gallaa calaa sulطaanina sulطaanku waagi hore wii ruuxii xil hayaa la odhan jiray curfigii muslimiinta ee saxaabadii hore iyo taabiciinta xil uun mas-uuliyadka ummadda haya waagi dambe waa la kala qadqaaday oo curfigii siyaasiga ahaa suldaanka waxaa la odhan jiray ninkii gobollo badan isku haya xijaaz iyo najdi oo kale ninki isku hayaa suldaan la yidhaahdaa ninkii hal gobol besa hayana melig iyo boqor baa la odhan jiray ninkii magaalo ka taliyana amiir baa la yidhaahdaa wixii ka soo dambayna macna ma laha waa suldaan iyo melig iyo amiir saasay kale ahaayeen waagi dambe curfiga dambe la sameeyey dhowr gobol oo waaweyn ninku hadduu isku maamulo asagoo ka tali waa suldaan sham iyo xijaaz buu isku maamulaa najdi iyo xijaaz buu isla maamulaa yeman iyo sacuudigo kaleu ka taliyaa waxaad leedahay waa suldaan hal gobol hadduu ka taliyana maxaan leenahay waa melig iyo boqor hadduu magaalo keliya ku urursadana amiir saasaa curfiga dambe siyaasiga waa dambe loo qaybiyey laakiin curfiga saxaabadu nin walba muslimiinta xil hayo oon laga sarraynin nin ka sarreeya uusan jirin suldaan baa laiska yidhahda innaa nadkhulu calaa sulطaanina boqorradayada iyo maamulkan u gallaa fanaquulu lahum waxaan ku dhahnaa bikhilaafi maa natakallamu wax ka duwan wixii aan ku hadlaynay idaa kharajnaa min cindihi markaan agtooda ka soo baxno waxay dhaheen cabdulaahi ow ibnu cusaabiga la hadlaya qolya taabiciina xidhan markaan boqorada u tagnayo umarada waray ku farxaan oy u jixiyaan oy ku qancaan baan ku dhahnaa markaan soo baxana balaayaa kugu dhacday ma arkaysa foolxumadiisii wuxuu ka hadlaayay alla meeshaad fadhida maxay balaayo fadhidaa markaan soo baxan waan xamaynaa bay dheh markaan u tagnana waan ka farxinaynaa hawshaa maxay kula tahay cbdullahi bni cumar qaale wuxuu yhi cbdullahi bni kunaa nacudu haada warkaasi waxaanu ku tirin jiray nacudu waxaanu ku xisaabi jiray ku tirin jiray haadaa warkaasoo kale dhaqankaas nifaaqan calaa cahdi rasuulilah munaafiqnimaanu u arki jiray xilligii nebi maxamed wa fii riwaaya famaa adri maa tacuduunahu antum buuri idinku waxaad ku tirinaysaan hawshaas ma aqaanuur laakiin xilligii nebi maxamed in ruuxa war lagu yidhaahdo markii laga soo tagana war kale la yidhaahdo oo warkiinu iskhilaafo munaafiqnima agtaanada ka ahayd laakiin idinku hadda waxa u taqaanaan ma aqaana buur iyagu maxay u yaqaanaan markaa iyadaa ree magaalnimo waa nin adduunka fahansan bayzani ay ku leeyihin soomaalia maxaa bayzani ah annifaaq almadani nifaaqan nifaaqa marka nifaaqi camaligaha ah weeye waa dhaqankii munaafiqiinta loo jeedaa dhaqan munaafiq weeye wajicaabud dulwajhayn wey boqorka weji la qaabil hadowna haddana weji la qaabil dadkii ka soo baxday lama ogolo lama ogola salafku saraaxay yaqaaneen sufyaan athawri oo maalin gurigiisa jooga waxaa u yimid abu jacfar almansuur adeerkii baa u yimid oo dowladda xil sara haya cabdisamad loo odhan arday sayf la la joogay markaa ag fadhiyey sufyaan athawri markuu arkay boqorkii soo galay asalaamu calaykum yidhi furaashu agtiisa yaallaba isku tuuray derbigu u sii jeedsaday sufyaan athawri kama qaadin boqorkii wuxuu yidhi wiilkii buu la hadla waxaan u malaynayaa abu cabdilaahi waa kunyadii sufyaan athawri raxmat ullahi tacaala calayh abu cabdillahi waxaan u malaynayaa hadduu yar gamcay oo yar seexday miya boqorku wuxuu rabaa inuu qorsheeyo salaanta laga qaadi waayey kasii jeedsiga laga sii jeedsaday siyaasad buu rabaa inuu isticmaalo oo hawsha qariyo ardaygi wuxuu idhi haa wuu isyar tuuray dhinacuu dhulka dhigay suu wuxuu idhi been ha sheegine ma seexanine ninkanan ka sii jeesada beenta iska daa wiilkii buu ku yidhi ardaygiisa baasha fashilanta boqorka wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaah wax danood leedahay oo baahiya ah, maxaan kuu qabtaa wuxuu yidhi saddex arrimood ii qabo haddaad wixii qabanayso kow weligaa oo dambe haygu soo noqonin galabta wixii ka dambeeya meel aan taaganaha soo istaagin kow labo haddaan dhinto janaasadeeda ha imanin tii allah hadday igu timaado saddex allah u naxariista hay dhihi abri abu cabdillah waa nin aad u qiimo badanoo faqiih oo caalima ayuu ahaa xilligu asagu noolaa adduunka nin la aqoona kuma noolayn isaga faciisii eynigiisa ninoo la aqoona kuma laa fi lfiqi walaa fi lxadiid calaa siirati salafi saalex ku socday abu cabdilaah saaxiibu karaamaad buu ahaa boqorada runtuu u sheegi sanka caanahoodu sanka lise abaalkood buu fur ugu shubay nin la yaqaano wey muxuu waxaan kaa rabaa saddex arrimood kow ta koobaad Hmm. mar dambe ha labo qabrigayga xabaashii ha saddex ilaahu sufyaan u naxariisa ha dhihi maxaa jira qabo inaan eedaan ka yaabahaya mogta nin aafaysato kuu duceey waa aafe muxuu kugu maagay nin aafayso soo qaaday amaad eeddaa islaantii odaygeedu dilhaya layidhi ka qabto oo oga daray maxay tidhi waad nooga darteen naga dareeraytay balaahidan ku dhacdee isagoo ulaynhayaa layidhi oo ka qabto wardaa wardaa markaasuu ku sii boobay intaan lagaa qabanin buuhi sig fiican u dil waad nooga darteen buuhi inkaaray iyadu waxay tihi waad nooga darteen marka wuxuu ka yaabay imaamku inay ducadiisa oga dartaba odaygii cabdisamadaa soo baxay maxaa lii war wax yar baan isku qabtay wuxuu waxaan damcay intaan sufyaan thawri dilo madaxiisa anoo wata la soo baxo saasay salafku aan jireen nifaaqan hadday xertu la wareegaysay cabdullahi weydiin hayaan salafku maysan aqoonin runta runtaa lagu daawoobaa haddii mas-uuliyiinta aad runta u sheegtaan fasaadka ma yimaadeenba diinxumadu ma timaadeen idabdarradu ma timaadeen dulmiga iyo jowrku ma yimaadeen runta haddi la isu sheegayo awood ahaan ha lagaa adkaado ha lagu muquuniyo malatari ahaan lagu muquuniyo laakiin dadnimadiinna ka tegina soomaali dun leedahay duntiinna ka tegina muslimiintu dhaqan bay leeyihin ka tegina somaali maxay dhihi gobi way licdaaye gobi way licdaaye ma jabto hadda idinku waad jabteen wax kastaad bannaysateenoo xumaan ah dhaqan dhigateen reer magaalnimaad moodaysa ummadihii aan dhex galla ee ama dhaqamada kala lahaa aafo badan baanu kala kulanay waxayna bareen maxay dhaheen waxayna badeen waxayna bareen baa nooga daran rawaahu lbukhaari baabu taxriimi اlkadibi wuxuu baab yahay beenta xaaraamnimadkeeda beenta in la iska daaya beentu waxa weeyaan laba laba qayd bay leedahay war aan jirinoo la sheegaa been la yidhaahdaa waa khabar iyo war khilaafsan waaqica adiga sheegayana aadaan aaminsanayn markaad kadibka dhabta a rabto afka waxaad ka sheegaysa uurkaada waa kala duwan yahay wixii aad sheegtayna waaqaca kama jiro maalan nimaan dhiman nin baad waaad ti dogta inuusa dhima waa tir hebel wuu dhintay shalay buu nafbaxa shalay baa la xabaalay iska keen xoolihii aad u haysa warkaa aad sheegtay inuu been yahay waad ogta oo uusan jirin oo waaqaca khilaafsan yahay midda labaad ma aaminsanidba saa darteed qaydkan hore ee ku saabsan war aadan aaminsanayn ood sheegto xaggana khilaafsan waaqaca xaaladda waxa adduunka ka jira aayaddii suuratulmunaafiquun rabbi muxuu ka yidhi nashhadu inaka larasuululahi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun warkan ma ba aayadda sheegeen munaafiqiin waxay nabi waxaanu qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay nabigu inuu rasuul ilaah yahay waa xaqiiqa jirtaoo dhaba oo adduunka ka jirta taa bay ku sheegeen lakin maxay been ku sheegeen innaka la rasuullah ay sheegeen ma aaminsano afkooda maxaa iskhilaafsan uurkooda beentu halkaasa ka imanaysa hadalka marka korka laga fiiriyo innaka la rasuulullah waa sax oo ilaahay wallahu yaclamu innaka la rasuulu ilahay baa abalada laakiin ayagu warkay sheegahayaan ma aaminsano war aad sheegtay oodan aaminsanayn xaggana aan jirin markuu yahay labada qayd laga helo maxaa la yidhahdaa kadib kadib been wey been wataas beenaaluhu wuxuu sheegaya ma aaminsano adduunkana kama jiro xaalad jirta maaha labadaasuu wataa hadday israacaan waa been buuxda haddayse israacinna waa beentii munaafiqiinta labadaba waa been way kala daran yihiin runtu marka waa cagsigeedii cagsigeedii wey waa war waafaqsan dhabta jirta waafaqsan aduguna aaminsanta qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa taqfu ha nabi allow ha dabageli maa laysa laka bihi cilmun ha ku dhaqmin wey waxaadan ogayn ha samaynin ha ku dhaqmin hana sheegin leenna been baad halis u tahaye idinkaa laydin jannada maxdoosha ilah waa ka ilaaliyey وقال تaعالى ma ylfd min qwl ila ladayh raqiib catiid dhowr korma aynu soo maray وcan ibni mascuudi radi اllahu tacalى can qaala qaala rasul اlah sal lay slam ina sidqa waynu soo marray xadiidka baabkii waxaynu ku soo marray baabki waxaan filayaa baab sidqi baynu ku soo marray baab sidqi baynu ku soo marray marka ina sidqa runtu yahdi ummadda waxay ku hanuunisaa oo kuu geysaa ila albiri same iyo wanaag runtood ku aqdaamatood runta sheegto wanaag bay ku dhaxal siiyaa same iyo wanaag baa laga qaadaa riwaayadii ku yidhi bisidqi war runta ogaadoo ku dhaqma faina sidqa yahdi ila albir wa ina albira samuhu iyo ilaah la adeecna albiru waa ixsaan iyo taaco iyo ilaah loo hogaansamayo istiqaamo wey yahdi ila aljanna wanaagu xaggee ku geeyaa jannuu ku geynayaa wanaag wuxuu ku dhaxal janno runna waxay ku dhaxal wanaag lama eedo waina arajula ruuxa bini aadamka ah layasduqu runtu ku dadaalayaa in runta sheegu isku dhibaya xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa ilaahay agtiisa loo qoro runlow sadiiq iyo saduuq iyo saadiq baa kala jira sadiiqa ugu sarreeya saduuqaa ku xigoo facuulkaa ku xiga saadiqa yaa ugu liita xataa yuktaba cinda allaahi saduuqan lama dhihin xataa yuktaba cinda allaahi saadiqan lama dhihin sidiiqu waa ruuxa ay u tahay sajiyay dhaqan u tahay maba awoodoba xataa haddii lagu dilayo ma awoodo karo inuu been sheego dhaqan bay u noqotay dhiiggiisay gashay waa baxaalli bay u noqonaysa hidiya dhaqan bay u noqonaysa saa darteed waa lagu dadaalaa waalidka mararka qaarkood beenta caruurta bara waa laga ilaaliya markaad been ilmahada ku aragto nafta laga gooya markuu runta ku dhaqdana waa la abaalmariyaa waagi dambe wuu baranaya wax walboo dhac runta ii sheeg su marka runta u sheego markii uu khalad galo xagga uu runta ka sheegay hadili u tartiibi haddii kale waagi dambe runtuu ka cararhaya uu ka banjoogoobi wuu ka fiigtaali caruurta marka lagu tarbeeyay inay runta sheegaan dembi ha loogu ha lagu wado waina alkadiba beentuna yahdii wuxuu ku dhaxalsiyaa kuugey ila lfujuuri xaigoysnimo xaig ilaah la gooyo inaad xarka ilaahay jarto oodan xishoonin oo wejigaadu uu bir noqdo uusan inaba uusan diirin oo yaxyixin waina alfujuura xaig ilaah la gooyo ay alfisqa xadhig ilaah la gooyo oo ilaahay lagu caasigaroobana yahdi ila annaari naar buu ruuxa dhexalsiga geeyaa rawaaxdii ku laha waiyaakum walkadiba faina alkadiba yahdi ila alfujuuri waina alfujuura yahdi ila annaar waina arajula layakdib wuu been sheegayaa xataa yuktaba ilaa lagu qoro cinda allahi ilahay diiwaankiisa loo geliya kadaaban been badane inaad beentu dhaqan u noqoto ku aqdaanta muttafaqun calayh marka da wa iska caddahay been halka hadday ku geynayso ha la yska ilaaliyo markay maslaxa sharciga ku tacalluqdo waa innaga soo tilmaanay markaa way bannaan tahay laba ruuxoo muslimiinaad ku heshiisiinaysaa dagaal baa lagu jira haddee dagaalku taatika u baahan yahay iyo badan iyo miidiyaha iyo iclaamkaa la isku baabi'iyaa meesha run kama shaqayso oo run aan ballan lagaga baxaynin been aan ballan lagaga baxaynin baan u jeednaa walalaa isku dhacay xaaskaadibaad xoogow qajac ka siisa saaad oogo balaga u qaboojiso iyadoo sidaa tawdada waxay leeyihiin been cadow qayaxan lama ogolee waxbaa laga sarbeebaa waa afgobaadsi sarbeeb baa la isticmaalaa oo maxaad ka wadaan bacdu salaf baa maalin maalmaha ka mida ah, ibraahim naqi inuu abaan jeclahay yo isagoo joogoo fadhiya nin albaabka soo garacay gowgow waa kuma waa hebel buu yidhi buu isku tuuray gabadhi la joogtay addoonta xuku waxaa ku tidhaahdaa hadduu dhinaca dhulka dhigay hadda ayuu dhinaca dhulka dhiga ku dheh ruux muxuu qaatay way ku noqotay wadaadkii hadduu dhinaca dhulka dhigay bay ku tidhi ninkii muxuu mooday wuu seexday asna muxuu ka wadaa beenna muusan sheegin odaygu uu diidanaa inuu qaabilin uu ka badbaaday afgubaadsigaasoo kala rabaa dh laakiin bahal laba ruuxna laguma heshiisiin karo islaamna looma sheegi karo ayadna kuuma sheegi karto gaaladan looma sheegi karay dheheen marka aad dagaal idinka dhexeeyo waxbaa la siyaasadeeyaa wadaadda halkaa la maray almuhim baashaha la yska ilaaliyo can cabd illahi bni camr cas radi allahu tacaala canhuma ana nebi sal slam qaal arbacun man kuna fi afar calaamo ninkii lagu arko arbacun afar calaamo afar arimood man kuna fiihi ninkay gudihiisa ahlaan ku tilmaanaada kaana munaafiqan khaalisan munaafiq aan barax tiran buu noqonaya munaafiq cad buu noqonaya waman kaana fiihi khaslatu minhunna hal calaamo afartaa ka mida ninka laga helana kaanat fiihi khaslatu min nifaaqin waxa uu ku tilmaanaanayaa hal calaamo iyo cudur ka munaafiqnimada calaamadiisa xataa yadacaha ilaa uu ka tago oo middaa uu iska daayo afarti nabi allow waa calaamadee idaa tumhina khaana haddii la aamino wax loo dhiibto wuu khaa'imahaya oo kala xadahaya farihiisa sir loo dhiibay wuu sheegayaa xoolaa loo dhiibay wuu kala xadahayaa xil loo dhiibay wuu eexanaya waa khiyaano wax la khaa'imana xuquuqu nnaas alcaama ugu daran dadkaad hadda siyaasiinta u taqaanana xeelka u dhiibataan kulligood inay khaa'imiin waad ogtihiin kulligood hadda hal fardi laga soo reebi maayo nin walba maalinku meeshaa tago inuu inadeersani oo qaraaba kiili oo uun reerkiisi iyo ilmaadeersa ugu dabawareegi oo u danaysay waad ogtihiin nin dan islaam ku maqan iyo dangood iyo daacadnimo ma jiro howlahan adduunka hadda ka jiraan ka hadlay ida tumina marka la aamino xilligu aamino khaana wuu dhakrahayaa sir loo dhiibay xoolaa loo dhiibay diin baa loo dhiibay ilaahay baa cilmi baray ummadda xaq uu sheeg baa layidhi lajiifyaano bannaan wey odaygii wadaadkii layidhi lowaa beer daaqday eber ka dhigtay marka sheekhu noo kala xukun ul dheer buu qotomiyaa layidhi usha saa intii loo qotomiyo sabuullihii masagaha laga soo bixiyo buuri ushaama karoorki qariya ayaa la siinayaa qolyihii beerta laga daaqay waxaana bixinaya nimanka loda lahaa oday caam wuxuuhi sheekhow loda beerta daaqo lodaadii baa ku jirta lodaadii baa u daraydba usha la jifiyaana bannaan buur saa loo yarseexiyo usha haddii loo qotimo mogta masake baa buuxin kartee oo qarin kartee laakiin saa dii laga jawaabaan baa ku filan lajifiyeena bannaan wax badan bay ka arkeen caamad markay wadaaddaa dacadaynayaan wax badan baa jira waidaa xadaa hadduu sheekaynayana kadaba wuu been sheegaa hadduu ummadda u sheekayna been buu sheegi runba ku aqdaaman maayo waidaa caahada hadduu wax ballan qaadana hadara waa gub yeelaa ka baxaa ballanta waxaasaan samayni waxaasaan bixini waxaasaan yeeli dhagar hadara waa dhakraa waidaa khaasama hadduu doodayo nin walaalkii ay wax isku qabtaan ama xaajiya garla isku qabtana fajara wuu xadgudbaa sidiisuba bar haddii la isqabto waxa u dhammaatay saa darteed soomaalidu markay xaajooyin isku hayaan culammada loo saarayo waxay jecel yihiin in nin reerkooda uu ku jiro waa in wadaad reerkooda ah ku jiro maxaa yeele wadaaddahan waxay og yihiin in badan inay u xaglin hayaan xagga reerkooda oday ah, qarabanaga waa meel miyaa noogu yimid ki markaasuu reerku nin culumao sheekha male mayaan ku nidhi jabta bur walle waad jabtee walle waad jabtee maxaa jiraan nidhi xaajadii timaadso culummo loo geyn maayo ama cuqaal loo geyn maayo maalinka culummo loo geeyo haddaan wadaad idinku jirin ee eh? <laughs> malagin baa galay bay iska noqotay haddii laogya inaad wadaaduhu daacad yihiin oo nabadoonku daacad yahay dareenkaa ma yimaadeen waxay arkeen way caamadu dadku indhahoodu waa soo jeedaan somaali lama siri karo waidaa khaasama hadduu doodoo xaaja laysku qabtana fajara dadbay dhaan u tahayba dad dhaqan u tahay dood yar haddaad isku qabato waxaan mabakeeni maya waa inuu xadgudbo oo adiga kugu xadgudbo oo uu been sheego oo bilaash been ku dhaarto waxba ah waa aafo doodaha iska badaayaba ha u bixinaba balaayada ku aafeynaysa iskagaba dheerow waqad sabaqa wuu soo hormaray bayaanu xadiidkan caddayntiisa soo hormaray maca xadiii abi hurayrata xadiika abi hurera ma ciise la jiranka xadiika abi hurera ka horeeyo weeye xadiidka hadda wuxuu ku yimid soo maah baynu ku soo maray eh, waxaan ku soo marray sagaal cafwan yaan kan ku soo hormarray cabdullahi bni camr midka abiihurna wuu ka horeeyaa buu ku jiraa waa ahaa aayat lmunaafiqi alaa buu u imaamku xadika abihur kuu sheegaya waa xadiikii aayaat lmunaafiqi alaa wqad sabaqa bayaanuhu xadiikan sharxiisa uu soo hormariyo maca xadiid abi hurayrata binaxwihi asaga la midka ahaa fii baabi alwafaa'i bilcahdi ballanka in la oofiyaynu kusoo sheegay axaadiitaas xadiidka abi hurera horreeyey kanuu ku xujiyey hadda intanuu iskaga gaabsaday وعن بن cabاasi رضي الله تaعالى canهuma can النب صل ل sلم قاana wuxuu hi man تaxalama ninkii isriyeysiiyo oo aan aalada yidhaahdo waan riyooday manaam bxulmin riyo lam yarha wuusan arag xalay baan seexdayoo inshaaran hayaa buuri manaam baan hayaa riyo wanaagsan baan arkay waxbana kama jiro ogaad uu arkay ma jiro man taxallama bxulmin ninkii istuusan riyo uusan arag lam yarahu uusan arag kullifa aakhara waxaa lagu imshaqeeya lagu cadaabaa waxaa lagu cadaabi an yacqida inuu gunto isku xidho bayna shaciiratayni laba masago laba masago laba xabadood baa la isku xidh shaciiradu baashan gerbida qamadida yar raqtaa u baa la isku xidhi karaa xabad geley ay xabad laba geley isku qaban kartaa maya xadhig meesha kama soo garagay adaa waxaad ku qabata waxaan suurogelayn waxaan suuragalaynin baad isku qabatay waad seexatay haddana jiifkaadii hurdaad been ka sheegtay haddana beentii ilahay baa been abuuranaysa leannu riyada wanaagsan yaa keeno xaggee ka timaadaa min allahi subxaanahu wa tacaala waana gabal ka mida nubuwada riyada wanaagsan marka muftarica allahi baa tahay beenta caadiga ah ka daran beenta riyada ka sheegto yaa ka dembi weyn tan bini aadam baad been u sheegaysa laakiin tan kale adoo riyooday aan riyooni aad leedahay waan riyooday riyo wanaagsan baan arkay iyo ishaariya manaan baan arkay aad leedahay waxa waa iftiraam cala allahi subxaanahu wa tacaala kullifa waxaa lagu mashaqaynao aakhare lagu imtixaanaya lagu cadaabi an yacqida inuu gunto bayna shaciiratayn laba masagado inuu isku xidho laba xabo masagaa inuu isku xidho isku gunto walan yafcala mana awoodi doono mana samayn kara haddi idan haddaadan samaynayn cadaabka kugu dheeraan wey intaad ku guntayso waa lagu cadaabi cadaabkaasaa kugu socon waman istamaca ruuxii dhagaysta u dhegraaraciya ilaa xadiidi qowmin qolyo sheekadood wahum lahu kaarihuuna iyagoo kohonaya waa xaala laazima wixii lo odhan jiray waa xaala laazima wey muqayida ma aha mukhasisa ma waa xaala laazima maxaa yeelay dadku markay iyagu gooni u sheekaysanayaa nin walbo saa soo dhaha way dhibsanayaan mata mise maa mar haddaan anagu afka isa saarro unkuraasta gooni iskula babacno ninka saana soo yidhahdo waan dhibsanaynaa ninkii dhegta fitnana kaba sii daranba waman istamaca ninkii dhegaysta ilaa xadiii qowmin qolyo sheekadood iyo warkood iyo xantood wahum lahu kaarihuun ayagoo kohonayoo dhibsanaya subba waxaa lagu shubay fii udunayhi dhagax waxaa lagaga shubayaa alaanuku rasaas macdan la dhalaaliyey nuxaas maarwey qolyahan biraha tumasmayda arag markay dhalaaliyaan birta biyay noqonaysa maar biyo ah oo la dhalaaliyey oo dhagaha lagaga shubaya ciyaadan bilah ywma alqiyama maalinka qiyaama waa halis weeye waa kabiira min alkabaa'ir maqaaxyaha markaad fadhidaaneed meelaha shaha ka cabaysaan qolyahan ag fadhiya dhegta ha hadduu warkooda ku soo gargaaro ka fogow ayagan waxaa tiraa war hoos u hadla niman iyo warkiin waanu soo gaarhaya dhagaanaga tabaramahayn in hadhow la iskaga shubo maar iyo cadaab tabaramahayne waa halis maqaaxyaha laisku baabi'iyaa qolyahabaa markaa laba wadaadoo saais leh uy soo dhowaanbo saasay soo dhihi imtixaan baasho ilay kabiira meelkabaarta warba looma hayo waa dembi weyn halis ah suba waxaa la shubayaa fii udunayn labada dhagood lagaga shubayaa alaanuku rasaas la dhalaaliyey bir la dhalaaliyey macdan la dhalaaliyey yowma alqiyaamati maalinka aakharo waman sawara ruuxii sawira suuratan wax nafla sawira cudiba waa la cadaabaa lagu cadaabaya wa kullifa waxaa lagu imtixaanay an yanfuqa inuu afufa fiiha gudaheeda aruuxa uu nafgeliy nafgeli ba laodhanaya walaysa binaafikhin asaguna mid nafgelin kara oo noolayn kara ma aha uu sawiray rawah اlbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey maxalu shaahidku wuxuu ka rabaa sheikhu beentaas oo ah ninkii yidhaahda xalay baan riyooda isagoon riyoonin kullifa an yacqida bayna shaciiratayn walan yafcala adil waciid kaloo fara badan adiku watayna wuu raaciyey kan dambaa u daranoo sawirka isku haysto waa waxa nafta leh dhul hadaad sawirto iyo daad geeda sawirto iyo daad cir er sawirto ama ka shaqaysa ama ha ka shaqaysa xo laguma haysto nafley dhammaystir inaad sawirto nafley doofaar ama dugaag ama dad ama dunyaad sawirtay ama madaxiisii ou madaxii baad sawirtay wuxuu ruuxu ka noolaan karoo nafna ay ku jiri kartaad ka sawirtay noolihii marka ama jurmi u samee oo taalla ka dhig ama artiistu wuxuu sawiroo rasaamkaoo kale ha noqdee waa laysku haystaa iska ilaaliya allaahumma waxay maslaxa sharciya ku tacalluqda mooyee wixii kale lama ogolo waxaa loo xarimay sawirka wuxuu keenayaa waa maa xurima min baabi sadan lidariica maa xurima sadan lidariica qaacidada la yidhaahdo ubiixa lilmaslaxati araajix hoosgalayaa kamaandhooyinka iyo baasaboorada iyo xajka iyo dhakhtarka iyo baadhitaanka ruux marka la baadhayo cudurkiisa la baadhayo iyo sawiraha noocaas culmadu way fasaxeen maxaa yeelay xaaja sharciya ku tacalluqda ardada dhakhtarka baranaysa iyo caafimaadka daraasanaysa iyo kuliyatu ibi daraasaysa marar badan sawiro badanay wax loogu sharxo ruux biniaadamka o la sawiro xubnihiisa xididihiisa kulli la kala tuso kan kanuu la shaqeeya kan dhiigga halkaasuu geeya kan dhacaanka halkaasuu ku shubaa saas hadduu balogoroobo xidhmo qaabkaasa loo fura xaaja ku tacalluqda markaasoo kale way bannaan tahay laakiin bahalkan aad iska wadataan ee hadda telefoonkiidina aafeeyey ee albunnada aad ka buxsatee ee shaqada ka dhigateen aakhara waa laysku cadaabaya jooga jooga kaad u tagto wuxuu dhihi sheekh hal sawir aan kula galo wax aad ku samaysay ma taqaani hal sawir ma kula geli karaa aafo bahalka la fududaysay nabigu sidaas k wman sawara suurata cudiba wakullifa an yanfaka fiiha اruux walaysa binaafikin sawirada noocana waagi dambe in la bumbuuniyo oo lagu aafoobo caruurtaadu ay caabudaan baa halis ah marka suwar iyo wasiila iyo dariica keeni karta shirki akbara ama asqara saa darteed baa sawirkao dhan la hor istaagay wixii naf leh min baabi sadn lidariica maa xurima saddan lidariicati ubiixa lilmaslaxati araajixa imanayso hadday maslaxa ku tacalluqdo sharci ah oy culummadu ka baaraandegeen oy fatwoodeen haa laakiin hawlihiidan idinkaa iska watee wax idiin fatwooday ma jiro yaad wax weydiisaanba ninka shilin hela bakaaruu galhayaa ninka telefoon hela sawir babilaabahayaa waxaan aan samayn muxuu yahay ma bannaan yahay midna laysma weydiiyaba ruux buu iska dhaqaaqay hadhow minku wax kharimo yaa lagugu soo celin oo lagudhihi wadaadow taasaa dhacdee maxaanu samaynaa hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya axaadiista qaar ku soo marteen guriga sawirku dhex yaalo malaa'igtu ma soo gasho sawirka noocanee naft ruux dhammaystiran ama noolo dhammaystiran ah ama wejigiisi iyo madaxiisi iyo qaybu ka noolaan karo ay ku taallo guriga uu sawirka noocaasa dhex yaalo malaa'igtu ma soo gasho malaa'ikatu raxma ma soo gasho gurigu ay dhex jiifo iyo sawir nooca dhex yeelo malagum waa ka xaganya shayaadiin baa ka shaqaysanaysa dad in gurigiinna ka buuxisaan oo malaa'igta ay ka sahaydo iyo hadhow lahaysa dhib baa ka jiriy meel bay xanuunaysa islaantii baa kor u booday sameeya aafo ka socota meesha gurigu malaa'igta waa ku badato oo laga caydhinin meelay malaa'ig ka carartay qaybtan sawirka sheekhu wuu soo celin doonaa markaasaan faafaahin doonaa in sha allahu tacala haddii ilahi nagu simo rawahu اlbukhaari taxallama uu yidhi ay qaala wuxuu ihi inahu xaluma aw xalima fii nawmihi wara'aa kada wakada waa inuu yidhahdo maala waxaan ku riyooday oon hurdadayda ku arkay waxa waxaas waana beenti wahuwa kaadibun weliba uu been sheegayo waxba uusan ka jirin wuxuu sheegay walaanukuna bilmadi la akhriyo la mado oon la gaabinin wadami nuun nuuntana la godo watakhfiif ilkaafkaafkan aan la shidin oo la fuday huwa rasaas lmudaab waa rasaasta la dhalaaliyey nuxaasta maarta la dhalaaliye wey rasaasku baalkan u eg baaruudda u eg ee yar madow ee silfar ahaanta u eg weeye almudaab qole waxay dhaheen anugu waa rasaasta ama nuxaasta teeda cad middaa wey macdankaaga u taqaanaa waa dab nooca ugu culus wax laisku gubo waxa ugu daran wey macdan la dhalaaliye ama rasaas adi lagugu shubo laftaaday dulanaysaa laftaada hilib jooji laf iyo lud way kala saari laftay ka dhex miiska haddii lagu shubo halkaasa ka dareeri markaasa ka bixi kulaylkeeda intay gubto ilaahay naga badbaadi waxa uu nabigu inooga diday iska ilaaliya wa can ibni cumar radi allahu qaal qaala nebi sal ly slam afra alfira ina afra alfirna waa riwaayo afra alfira been abuurad midda u beensan alfira waa jamcu firiyatin waa nabida hafaryada la yidhahdaa ina afr alfira ay ina akdaba alkadibi been midda u beensane u daran weeye been abuurasho iyo hafaryo iyo nabid midda u khariban ee u kharaad waxaa w an yuriya rajulu an yuriya arajulu caynayhi ninku in indhihiisa tuso maa lam taraya waxaysan arag waxa u daran indhaha waxaysan arag waan arg inaad tiraado oo weliba riyada ah waan riyooday xalay baan waxaa arkay waxay nimankii dadka siyaaraysan jire ummadda ku baabi'iyeen midda kale qarowga iyo riyada baa iskaga kin qasanba alaladka iyo inshaarada baa iskaga kin qasan caawgo dhan buu dhan riyahan wadaa maantao dhan riyo war isbuuci meeqorbar habeen walba waan riyoodabu ku leeyahy war riyo waxaan lama idhaahdee waa shaydaan ciyaartii shaydaan baa kugu ciyaarahay rawa lbukhaari been waxaa ugu beensan ama hafarya waxaa ugu khariban oo ugu daran iyo been abuurasha cala allahi subxaana wa tacaala indhahaada inaad tusto an yuriya rajulu ninku inuu tuso caynahi indhihiisa maa lam taraya waxaysan arag rawahu lbukhaari wa macnaahu waxaa weye yaquul wuxuu odhanhayaa ra'aytu waan arkay fi man lam yara wuxuusan arag bule waan arkay waa aafo iska ilaaliya habarin barin dhegtaadu waxaysan maqal way maqasha ha dhihin indhahaadu waxaysan arag waan arkay hadhihin afkaadu wuxuusan ku hadlin waan sheegay hadhihin idab iyo xubnahaada ilaahayna ka cabso wallahu subxaanaه wa tacaala aclam